رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii kitaabkii rawdat alanwaar waxaan kusii dhex jirnay khaasatan duulaankii tabuuka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam safarkii eraa ee baciidka ahaa masaafadii fogay ciidankii rumaantee faraha badnaa ay markaa aadaayeen waxaan soo ogaanay duulaanka tabuuka sida ay u baxeen iyo sidii markaa loo diyaar garoobay waxaa noogu soo dembaysay jiish dowladkii islaamiga ahaa ee u dhaqan waxaa noogu soo dambaysay in tabuug rasuulku mar allaala markii uu degay abuu khayfama uu ka daba tegey abuu khayfama waxaan soo ogaanay mu'min iimaankiisa ku run sheegayey inuu ahaa cudur la'aan ayuu haray mar allaala markii beertiisii uu galay maalin kulayl daran uu jiro labadiisii zawjadna sawjaadna ay markaa u rusheeyeen carishkoodii mid kasta tacaam iyo biyo qabowna ay u diyaarisay uu dhahay rasuulkii ilaahey maa ku socda kulayl abuu kaysamana hoos tagow muu joogaa biyo la diyaariyey naag qurux badan wallaahi garsoor iyo insaaf ma ahaa ilaahay baan ku dhaartay iga agtaga aqalkiinana geli maayo ilaa rasuulka aan ka haleelo ordaha sahay ii diyaariya way u diyaariyeen biciirkiisiibuu la baxay iyo warankiisii waa socday ilaa rasuulka uu ku haleelay markii uu tabuug degay meeshaasaa markaa noogu sugandaysay ama aan markaa maraynin cishruuna yowman labaatan maalmood oo fii tabuug nebiga tabuug uu ku sugnaa wacalimad way ogaatay arruumu ruum waxay ogaadeen binusuuli rasuuliillaahi rasuulkii alla degitaankiisa fii tabuuka uu markaa degay ayay ogaadeen fakhaarad waxaa daciifay casaa'imuhum xooggoodii casaa'imtii iyo go'aankii iyo xooggii iyo wixii ay lahaayeen oo dhan hoos bay u dhacday walam yajtarauu ma aysan ku dhiiranin cala alliqaa'i inay ka hortagaan inay nebi moxamed ka hortagaan way ku dhiiran waayeen fatafaraquu waxay u kala yaaceenay u kala ordeen fii daakhili bilaadihim bilaadooda gudihiisa dhulkoodii iyo waddankii iyo magaaladii ay degganaayeen ayay ku faraqsameen oo ay ku kala carareen wa baqiya rasuulu ullaahi rasuulkii allana wuxuu baaqi ku noqday uu sii joogay cishriina yowman labaatan maalmood oo yurhibu alcadow adogu uu cabsigelinayey labaatan maalmood ayuu meesha sii joogay taasuu adowgu ugu cabsigelinayey uuna markaa ugu hanjabayey labaatan maalmood ayuu nebigu tabuug sii joogay labaatanka maalmoodoo yurhibu uu ku cabsigelinayo alcaduw wayastaqbilu wuxuu ku qaabilahay meesha alwufuuda wafdiyaalkii hol buu ku qabtayba meesha wafdiyaal baa ugu imaanaya qaar baa jisye lagu qorayaa iyo canshuur qaaraa sulxi lala gelayaa qaaraa islaamaya qaaraa isdhiibaya wafdi buu meesha ku qaabilay waqad jaa'ahu waxaa u yimid meesha ugu yimid yuuxanna cabdin ru'ya nin la yidhaahdo ru'ya nin lagu magacaabo yuuxannaa biru'ya waa xaakimu aylah magaalada ayla lagu magacaabo xaakimkeedii buu ahaa wasax ayaa meesha ugu yimid rasuulka wasaxabathu waxaana la socday oo soo raacay ahlu jarbaa iyo waadaraj reer jarbaa ehelkooda iyo adraj dad lagu magacaabo wa ahli miinaa intaa eheladoodana markaa way soo raaceen fasaalaxuuhu way la heshiiyeen oo waxay kula heshiiyeen rasuulka calaa icdaa'i iljisyati jisye inay bixiyaan waxay dhaheen waxay dhaheen annagu jisyaan bixinaynaa maxamedow dagaal ma rabno dad nabaddoon ahaan nahay farahana laka qaado waxay ku-aan ku gaarin oo ay kula heshiiyeen rasuulka inay jisihii canshuur bixiyaan walam yuslimuu laakiin maysan islaamin laakiin ma aysan islaaminoo waxay dhaheen annagu jizyaan bixinaynaa islaamna qaadan mayno farahanaa laga qaadi hana la siiyo waa la ogol yahay waayo rasuulka sal alla calih wasalam dadku mar allaala markiintuusan dagaal ii ku qaadin wuxuu u bandhigi jiray inay islaamaan hadday islaamaan ku fuucan waa laga istaagi jiray hadday islaamnimada diidaan weli lalama dagaalami jirine jizyaa laydinka qaadaa baa la dhihi jiray islaamka hoostiisaad ku noolaanaysaan gaalnimadooday haysanayaan sanad walba jizyay bixinayaan waa la ammaangelinayaa labadaba hadday diidaan markaasuu dagaalku imaanayey marka taasay kula heshiiyeen rasuulka walam yuslimu wa kataba wuu qoray rasuuluullaahi rasuulkii alleh la layuxanaa ninkii yuxanna ahaa kitaaban warqad fiihi kitaabka dhexdiisa alamaanu lagu ammaangelinayo lahu asaga warqad ayuu rasuulku u qoray warqaddaasoo ammaangal ah laguna ammaangelinaayo yuuxanaa ninkii ahaa iyo weli ahli aylah dadkii markaa uu xaakimka u ahaa kulli asagay dadkiisaba wa fiihi waxaa ku dhex sugnaa warqaddii addimmatu ballan adimmatu in dimmad ay ku jiraan lisufunihim doonahooda wa sayaaraatihim socodkoodoo filbaxri iyo walbariba ay ku safrayaan mar allaala markii dad ayay kamida ay doonahooda socdaan in la ammaan geliyo socodkooda ayaga laftigoodii dhaqdhaqaaqooda badda iyo barigana in ammaan la siiyo wa fiihi warqadda waxaa kaloo ku qornaa xoriyatu tanaquli inay xor u yihiin inay tanaqulaan inay wareegi karaan oo ay socon karaan iyo wanusuuli inay degaan tanaqulkooda socodkoodii wanusuuli degitaankoodaba ammaan in la siiyo wa anna man axdafa ayadoo saas ay jirto qofkii soo diriya xadatan wax cusub qof allaala qofkii arrin dhacdo cusub keena falaa yaxuulu kala teegi mayso maa lahu maalkiisa duunan ka galay la dhihi maayo ninkan xooluu bixiyaa canshuur buu dhiibaa laftiisa ammaangelin mayso waa lagu qaadayaa xukunkiisa wa kataba wuxuu u qoray nebiga liahli jarba iyo wa adrajna kitaaban warqad ayuu u qoray warqaddaasoo acaahum uu ku siinayo fiihi dhexdiisa alamaanu amaan wa anna calayhim korkoodana mi'atu diinaar boqol diinaar inuu yahay fii kulli rajulin nin walba qof kasta boqol diinaar inuu markaa bixiyo wa waxaa la heshiiyey sidaa oo kale ahlu maynaa calaa rubuci himaarihaa iyo ayagu beeralaybay ahaayeen wixii beeraha ka soo go'a afar meel meel ka mid ah inay markaa bixiyaan casru akaydir duumati jandal soo qafaalkii lasoo qafaalay ninka lagu magacaabo ukaydir duumati jandal macnaha ninka qafaalkii markaa lasoo qafaalay ukaydir oo duumati jandal ukaydir oo duumati jandal ninka ayaa lasoo qafaalayaa macnaha duumati jandal meel la yidhaahdo ayuu joogaa ukaydir waayo magaciisa wa arsala wuu diray rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam khaalid ibni weliid ayuu u diray ilaa ukaydir meesha lagu magacaabo ilaa ukaydir buu u diray duunati jandal fii arbaca mia wacishriina faarisan afar boqol arbaca mia iyo cishriin oo labaatan ah oo faarisiin ahoo fardooley ah ayuu ku daray nebiga khaalid wa qaala lahu wuxuu ku yidhi innaka adiga satajiddu waad heli doontaa ninka yasiidu asagoo ugaarsanaya albaqara lo asagoo ugaarsanaya baqaradan waa lo duureed lo'da lagu magacaabo waa logisiyo ugaartay markaa ka mid tahay taasni asoo ugaarsanaya ayaad heli doontaa buu yidhi nebiga fa saara wuu socday khaalid waa dhaqaaqay xataa intii idaa kaana uu ahaaday bimanhari alcayni ishiisa meeshay wax ka aragto suu u sii socday khaalid ishiisa fogaanteeda ilan ishu bartilmaameed bay leedahay oo markaad meel fiiriso meesha ugu dambayso il wax ka aragto markuu gaaray min xisnihi gabaatigiisa ilan qof kastoo madax ah waxa uu lahaa dhufays ama qasri weyn marka xisnigiisii dhufayskiisii markuu ka arkayay meel ugu dambaysa ishiisa kharajad waxaa soo baxday baqaratun lo lo lo'gisi ah ama lo'duureed baa soo baxday taxuku ayadoo ku xoqaysa biquruuniha geeskeeda baaba alqasri boqortooyada sarteeda albaabkiisii albaabka qasriga waa boqortooyada ama madaxtooyada albaabkeeda iyo madaxa saa ugu xoqaysay geeskeeda ay markaa ku xuqanaysay fa kharaja waxaa u soo baxay ukayda ninkii ahaa ninkii rasuulka uu u soo diray baaba albaabkii soo furay waaba tanaaba lo'diiba wuxuu u soo furay liyusiibaha si uu ugaafsado suu lo'dii markaa u qabsada fatalaqaahu khaalid baaba la kulmay fii khaylihi fardihiisa gacantaa lagu soo dhigay ilaa rasuulka hore u tilmaamay oo wuxuu u tilmaamay asagoo la ugaarsanaya yaad la kulmi doontaa lo-aada ilaahay amarkiisa boqortooyadii qasrigii madaxtooyada albaabkeeda intay soo istay yay geeskeedii ku xoqaysaaba waa u soo baxay ukayn mar allaalo markuu meeshii yimid ayaa luu bilaabay inuu lo'dii ugaarsado inuu lo'dii markaa ugaarsado waa tilmaantii nebiga uu tilmaamayay ukaydir waxaa la kulmay khaalid fii khaylihi fardihiisii ciidankiisii macnaha wa jaa'a bihi waxay ula yimaadeen ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka xaggiisa fa xaqana wuu ilaaliyay rasuulkana damahu dhiiggiisa bacdamaa nin madax uu yahay dilkiisa faa'iido weyn ma laha waxaa lahaye nin oday baa tahay xoolana leh isfuro wax isku furo oo dhiiggiisii ayaa la ilaaliyey wa saalaxahu wuxuu kula heshiiyey rasuulka calaa alfay bandoono laba kun oo rati wa amaaniimi'a ra'sin waa sideed boqol oo madax sideed boqol oo qof macnaha oo addoon ah wa arbacami'a dircin afar boqoloo camburbiraad wa arbacami'a rumxin afar boqol oo waramo ah wa aqara wuxuu qiray intaas waa intii madax furashada looga qaatay wa aqaa'i iljisyati jizye inuu bixin doono sanad walba calaa qadiyati aylah ay la iyo wamiinaa labadaba labadaaba inay sidii qadiyadii hadda aan soo marnay reer aylah iyo reer miinaa jisye loogu qoray oo ay jisye u bixinayeen asagana inuu sanad walba canshuurta markaa bixiyo alcawdatu ila almadiina soo noqoshada nebiga madiinuu ku soo noqday wa bacda cishriina yowman labaatan maalmood kadib taxaraka wuu soo dhaqaaqay rasuuluullah rasuulkii alla wuxuu u soo dhaqaaqay ila almadiinati magaaladii madiina madiine ayuu nebigu u soo dhaqaaqay labaatan maalmood kadib waqad istaqraqa asagoo soo dhammaystay addihaabu socod walcawda iyo noqoshada alaaiina yowman soddon maalmood asagoo soddon maalmood ku soo dhammaystay cod iyo noqod labadaba aba ma maqnaanin rasuuluullaahi sal allahu calayhi wasalam alaaiina yowman fa jumlatu maade maa marka laysku daro fa jumlatu ma maa dhammaantii oo qaaba uu ka maqnaa rasuulka alla cani madiinati madiina khamsuuna yowman bay markaa ahayd kontan maalmood buu madiina ka maqnaa wa fi ariiqi waddada dhexdeeda marra wuxuu soo maray aljeyshu ciidankuu la soo maray bicaqabatin caqaba caqabada waa waddo buur korkeeda ku taalaa ayuu la soo maray nebiga sal alla calah wasalam wa fi tariiqi waddada dhexdeeda mara aljeyshu ciidankiibaa waxay soo mareen bicaqabatin caqabo waa wado oo buur korkeeda ku taala fa akhada annaasu dadku waxay mareen oo ay qaadeen batna alwaadi waadiga calooshiisa mar allaala markii ciidankii ay soo gaareen buurta waddada korkeeda ma aysan marine waxay mareen waadiga calooshiisa wasalaka wuu qaaday rasuuluullaahi rasuulkii ilaahayna dariiqa alcaqabati waddadii buurta ahayd waddadeeda ayuu rasuulku markaa soo maray laakiin ciidankiisa oo dhan oo muslimiinta waadiga calooshiisa yay markaa mareen walam yakun ma ahaanin oo lama socon macow rasuulka la jirhkiisa ilaa camaarun camaar ibni yaasir ma ahani aakhidan haaya bizimaami naaqa hasha hogaankeeda hasha nebiga uu saaraya xarigeeda markaa haaya iyo wa xudayfat ibnu yamaani oo yasuuquha gabaal ka soo quminaya awrkii nebiga sala allahu calayh wasalam asaga iyo camaar iyo xudayfa waddadii buurta korkeeda ayay mareen amaa ciidanka muslimiinta intooda kale waxay mareen waadiga calooshiisa markii niman munaafiqiin baa arkay waxay danceen marka inay ka faa'iidaystaan oo ay dilaan rasuulka sal alla calah wasalam munaafiqiintu aad bay dhib badan yihiin waxay damceen in dhowrarka ay wataan intay caqabada iyo buurta la koraan rasuulka awrta ay xoog u qumiyaan intaa waxay ka dambaysa nebiga awrka uu watana inuu intuu boodo buurta hadaanta uu ka dhaco nebigana uu dhintay sala allahu calayhi wasalam saasay markaa damceen fattabicahu waxaa dabagalay oo ceebsaday itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin oo min almunaafiqiin munaafiqiinta ka mid ah yuriiduuna ayagoo doonaya ikhtiyaalahu dilkiisa inay nebiga si gaad ma ah ay ku dilaan yay markaa doonayeen ama ay markaa rabeen waqtarabuu way u soo dhowaadeen minhu rasuulka xaggiisa jiddan si dhab ah oo run ah oo xoog ay ugu soo dhowaago muntafimuuna afduuban ayagoo intay waxyaabihii ay wateen wejiga iyo afka saa usoo duutay oo ay doonayaan inaan la garan oo aan la fahmin cidda ay yihiin yay markaa nebiga u soo dhowaadeen wahum ayagoo multafimuuna afka duutay iyo indhahaba fa bacaa rasuulu ullaahi rasuulka alla wuxuu u diray ilayhim xaggooda xudayfata xudayfa xudayfow kuwa xudayfow baakoortaad wadinta u jeedaa iyo geela nagu soo horeeya gafuurka uga dhufo wuxuu diray rasuulka sal alla alay wasalam ilayhim xaggooda xudayfa liyatriba suu u dhufto oo uu u garaaco wujuuha rawaaxibihim ratiyaalkii owrarka ay wataan wejiyaalkooda bimuxjamin baakoor kaana macahu xudayfa macigiisa ahayd baakoorta gacanta kuugu jirta gafuurka uga dhufa geela waa ku dhuftay xudayfana fa aracabahum allah ilaahay baa rucbi ku geliyeyba hal mar bay wada cabsadeen munaafiqiintii wa asracuu waxay u degdegeen bilfiraari carar isla markii cagahay wax ka dayeen xataa laxiquu ilaa ay haleeleen bilqowmi qoomkii say u cararaayeen yaa raggii badnal waadiga maraayey yay dhexda galeen way iska dhex galeen waxay moodaan inaan markaa la ogayn wa ahbara rasuulu ullaahi rasuulkii allana waa u sheegay sala allahu calayhi wasalam xudayfa biasmaa'ihim magacyaalkooda xudayfow dadka nasooracay mataqaana waa hebel waa hebel waa hebel waa hebel buu dhahay rasuulka sal alla alay wasalam walow nashaau la araynaakahum falacaraftahum bisimaahum walatacrifannahum fii laxmi alqowl ilah subxaanahu saasuu tilmaamay subxaanah wa tacaala saa darteed xudayfa magacyaalkoodu u sheegay iyo wabimaa araaduu wixii ay doonayeen fasumiya magac daray xudayfa bisaaxibi siri rasuulillaahi sirta nebiga qofkii saaxiibka u ahaa sirta nebiga kii haayey ayaa loogu magac daray munaafiq walba wuu yiqiinay xudayfa ibnu yamaan magacyaalkoodu rasuulka u tiriyey sir bay ahayd ilaaliya cumar baa dhihi jiray ii sheeg amaan ku jira aniga magacayga uun ka fiiri allaahu akbar cumar radia allaahu canhu wuxuu xudayfow bal ii fiiriba liiskan aad haysa ma ku jira aniga cid kale wax igama gelin anignaan ku jiriy in kale war orod baa dhihi jira cumar arrintaa waa ilaah waa kaa badbaadiyey cumar radia allaahu canhu markuu janaase lagu tukanayo xudayf ma qayb gala buu dhihi jiray haddii la xudayf wuu ka qayb galay janaasada cumar waa aadi jiray haddii ldhow mayo kama qayb gelin waa ka joogi jiray inuu xudiif munaafiqiintuu yaqaanaa ilahina waa diiday in lagu tukado hadmi masjid diraar masjid diraar masaajid lagu magacaabaa jiray dumitaankii lasoo soo dumiyey wa kaana almunaafiquuna munaafiqiintu waxay ahaayeen qad banow kuwa dhisay biqubaa'in oo meesha lagu magacaabo masjidan masaajid bay ka dhiseen diraaran fiddarti bay u dhiseen wa kufran kufrinimo iyo gaalnimo in laga baafiyo laga baahiyo wa tafriiqan iyo in lagu kala ququbo laguna kala geegeeyo bayna almu'miniina mu'miniinta baynkooda wa irsaadan iyo sugitaan ama gabaadgelin liman xaaraba allaha iyo wa rasuulahu qof ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamee la xarbinaya in gabaati looga dhigo munaafiqiinta waxay damceen muslimiinta kala googooyaan masjid eh, quba agtiis ama xaafadda quba masaajid bay ka dhiseen masaajidkii ay dhiseen waxay ugu talagaleen dulmi iyo idabdaro iyo in laga soo abaabulo shirqoolooyin muslimiinta lagu shirqoolaayo lala sugaya qof ilaahay la xarbinaya rasuulkiisa waxay ka codsadeen ilaahi rasuulka xaggiisa sal alla calah wasalam an yusalliya lahum inuu ugu tukado weli masaajidka markay qurxiyeen oo ay dhiseen bay dheen maxamedow kaalay masaajidkaa noogu tuko aan barakaysane kaalay masaajid iigu tukayaa diidaya nin aad yaad u qiimo badan weliba adoo ahlu diin ah la dooniseed baad noo furaysaa rasuulkay u yimideen an yusalliya lahum fiihi inuu masaajidka ugu tukado wadaalika arrintaana waxay ahayd cindamaa kaana markuu rasuulku ahaa yastaciddu mid uu u diyaargaroobahayey lilkhuruuji bixitaan ilaa tabuuka uu aado faqaala rasuulku wuxuu yidhi innaa calaa safar annagu safar korkiisaan nahay walaakin idaa rajacnaa haddaan soo noqono in shaa allah waan idiin imaanaynaa waana idinkugu tukanayaa buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam gaab may rabaan nebi maxamed baa ku tukaday magac ka raadinayaan ilan meeshuu nebigu ku tukada saxaabada way ku soo yaacayaa dadku way wada imaanayaan saa darteed baa shirqool ayaguna ay wataan munaafiqiinta shirqool ayay markaa wataan marka xilligaa waxayd markuu rasuulku u diyaargaroobayay lilkhuruuji ilaa fa qaala wuxuu yidhi innaa calaa safar annagu safar baan nahay hadda walaakin idaa rajacnaa markaan ka soo noqona tabuug in shaa allah waan idiin imaanaynaa falammaa markii kaana uu ahaaday nebiga fii marjicihi soo noqodkiisa oo min tabuug uu ka soo noqday oo wanasala uu degay bidii awaan meel lagu magacaabo oo madiina aad ugu soo dhow walaysa baynahu waadigaa awaan bidi'awaan iyo wa bayna almadiinana isuma jiraan ilaa yowmun aw bacda yowm maalin ama maalin barkeed maahanaa loo socdaa meel madiine aad ugu soo dhow markuu yimid nasala jibriil baa soo degay calayhi asalaam bikhabari almasjidi masaajidkaa khabarkiisii buu la soo degay uuna markaa keenay masaajidkaa ha ku tukanin ha istaagin laa taqum fiihi abadan weligaa ha istaagin buu dhaha aayado ayaa markaa lagu soo dejiyey aayadahaasoo cabiraya tilmaamaya rasuulkana loogu diidaayo inuu masaajidka ku tukado masaajidka ha ha aadin hana ku tukanin hana dhex istaagin aayada noocaasaa ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala rasuulka looga mancinaya xaaladaha noocaas ah inay ayaguna shirqool iyo waxyaaba noocaasay maleegayaan ujeeddadooduna ay sidaa tahay ayuu ilaahay soo dejiyey aayada markaa qur'aanka tilmaamaya inuusan marnaba u dhowaanin oonana markaa ku tukanin masaajidkana uu ka fogaado waxyaabaha ay rabaanna shirqool iyo waxyaabo kale inay tahay masaajidka ha istaagin lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowm axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharuu wallahu yuxibu almutahiriin masjid qubaa loola jeedaa kaasaa istaagin buu dhahay qabarkaasaa la soo degay fabacaa rasuulu ullaahi rasuulka allah wuxuu u diray sala allahu calayh wasalam man cid axraqahu soo gubta masaajidka wahadamahu oo soo dumiya qof soo dumiye oo guda ayaa markaa loo diray in la dumiyo dabna la qabadsiiyo istiqbaali rasuuliillaahi rasuulka alle qaabilitaankiisii iyo sidii loogu soo dhoweeyey min qibali ahli lmadiina reer madiina ehelkooda xaggii walamaa markii laaxad ay u soo muuqatay lilnebi nebiga oo meel dheer uu ka arkay macaalim almadiinati magaalada madiine calaamaadkeeda qaala wuxuu yidhi haadihi taaba taaba waa taasaa waa magac ka mida ah magacyaalka madiina wahaada uxudun kani waa uxud jabalun waa jabal yuxibunaa na jecel nuxibuhu anaguna aan jecelnahay allahu akbar jecel yahay anaguna waa jecelnahay watasaamaca annaasu dadkiiba ismaqalsiiyey bimuqadamihi nebiga soo gelitaankiisa rasuulka inuu magaaladii madiina soo galay waa yimid waa yimid wuu soo galay dadkiiba isgaagaarsiiyey fakharaja alnisaa'u waalsibyaanu iyo waalwalaa'idu waxaa soo baxay dumarkii ilmihii yaryaraa iyo wawaa'idkana waa gabdhaha yaryarka ah yastaqbiluunahu ayagoo qaabilayo nebiga ka hortegayo soo dhowaynaya wayunshiduuna geeraaraya oo odhanaya طalaca albadaru calayna min tamiyaati اlwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daac waa ilma yaryar ah ayaa nebiga markaa ku soo dhowaynaya طalaca albadaru dayax afar iyo tobnaad baa noo dhashay calaynaa korkeena min faniyaati alwadaac xaggiisuu nooga qashuunooga yimid rasuulkay ula jeedaan wajaba shukru shukrigaa waajibay calaynaa korkeenna inaan ilaahay ku shukrino maa dacaa intuu u yeerahayo lilaahi ilaahay diintiisa dadka daacin mid markaa ugu yeerahaya xataa dakala ilaa uu galay nebiga sal allah calayh wasalam almasjida fasallaa fiihi rakcatayn buu ku tukaday wajalasa linnaasi dadka ayuuna la fadhiistay sala allahu calayhi wasalam caadiisaasaas ahaan jirtay mar allaala markuu safar ka soo gala nebiga masaajidkuu ka bilaabi jiray saasaana haboono reerka in lagu soo quureeyo yuu rasuulku diidaa habeennimo in loo yimaado ayuu diidaa saa darteed buu yidhaahdaa ilaa tii laga maqnaanay isnadiifiso ayna hoos ka xiirato ashcaatile dumarku marka raggu ay safar badan yihiin wax badanna ay ka maqan yihiin dan iskama galaan sababta ugu badan ay gabar isnadiifiso waa markay zawj leedahay zawjkaasaa keeni karaa saa darteed baa timuhu shab noqdaan basaasad bay noqdaan isma nadiifiso cidyaa gobol ka mida yaanan guran timaa hoosaan layska xiirin ilaa haddii saa ninka uu kusoo dul dhaco dhibaataa meesha ka imaanaysaa saa darteed buu islaamku in badan ilaaliyaa inuusan qoys ku burburin wuxuuna aad ugu dadaalaa in guryuhu dhisnaado qof kastana qofka kale waa labada isqabtee mandar qurux badan oo fiican uu ku arko marka nebiga masaajidkuu ka bilaabi jiray asxaabadana wuu u diidi jiray wakhti duxana u taga saasuu markaa dhihi jiray waayo markay naagtu maqasho odagii baa soo galay masaajidkuu fadhiyaa wuu ishagaajin wayna isqurxinaysaa laakiin maanta moobil baa jiraan filayaa tallaaba tallaaba lala soo socodsiinayaa heer allaale heerka uu marahayo dayaaradii baa soo caga dhigatay kursigii baan ka kacay shandadii baan soo qaatay banaankan usoo baxay tagsigii baan soo koray waxaan soo maraya xaafadada soo ma aha falilaahi alxamdu ilah baa ku mahadsan mukhallafiintan u geli haddii ilah yidhahdo subxaana watacaala dadkii duulaanka ka haray laakiin ilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam